الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال المصنف رحمه الله الفصل الثاني آداب الرواية وفيه مبحثان المبحث الأول آداب المحدث المبحث الثاني آداب طالب الحديث wuxuu ka hadlaya musanif fasalkii labaad ku magacaabay aadaab riwaaya riwaayada aadaabta ay leedahay ma la rabo oka wax warinayo wa fiihi fasalkaasi waxaa gudihiisa mabxathaan lama mabxath almabxath alawal wuxuu kaga hadlay aadaab lmuxadith qofka xadiidka akhrinayo aadaabta laga rabo isaga inuu ku sifaysan yahay almabxathu athani aadaabu aalib alxadiidi qofka xadiidka dalbaayo aadaabta laga rabo hadda waxaan ka hadlayna waa faniga waa xadiid waayo musطalaxu alxadiid wuxuu ka hadlayaa waa culuum alxadiid buu kamid yahay marka qofkii muxadidkaa iyo ardaygii xadiidka akhrisanayay almabxathu alawal mabxadka koobaad aadaabu lmuxadith muxadidka aadaabta laga rabuu ka hadlaya muqadima hordhac bima ana alishtigaala isku mashquulinta iyo ka howlanaanta bilxadiidi xadiidka lagu howlanaado uu ka mid yahay min afdali اlqurubaati waxyaalaha alla loogu dhowaado waxa ugu fadli badan min afdali اlqurubaat waxa loogu dhowaado ilى اllahi tacaala waxa ugu fadli badan kol hadduu yahay alinshiqaal aw alishtigaalu bilxadiid in xadiidka laisku howlo oo lagu mashquulo waxaa ugu fadli badana ilahay loogu dhowaado wey qur-aanka kariimka iyo sunada labadaasa waxyeyn ayaa la yidhaahdaa waa labada xaqa uu ku iftiimo qofka xaqa uu ku barto ku ogaado ee waddadii uu ku liibaani lahaa uu ku garto wadadii dhibaatada uu kala kulmi lahaana uu intuu ku garto kaga leexanayo wey <clears throat> marka wixii alla kubr ku barayay subxaanahu wa tacaala takaaliiftii uu ku saarayna ku barayey xunya sanna ku kala sheegayay baa ugu fiican wax la barto oo lasu shuqliyo cilmi walbaba wuxuu sharaf ku leeyahay macluumka sharaftiisa bisharaf اlmacluum sharaf اlcilmi bisharaf اlmacluum bay yidhaahdaan marka bima ana alishtigaal kol hadday tahay isku mashquulinta bilxadiidi xadiidka laisku mashquuliyo aw lagu dadaalo min afdali اlqurubaat qurubaadka ilahay loogu ila llahi loogu dhowaado tacaala kuwa ugu fadli badan wa ashrafi الsanaacaat wax la sameeyo waxaa ugu sharaf badan waxa la yidhah asanaaca alxadiiثiya asanaaca alxadiiiya fulan laysa cindahu sanaaca xadiiiyaad maqlaysaa sanaaca xadiiiya ma leh yani waxaa laga wadaa xadiidka asaga ah waa qawaaniintaas iyo mabaadida faraha badan intaasoo axkaama ayaan kusoo maray marka xadiidkii iyo wuxuu u baahnaa oo idil oo la barto sanaaca xadiiiya wey wa ashraf isanaacaati hadduu yahay xadiidku wax la sameeyo la sanceeyo waxa ugu sharaf badan oo la mucaalajeeyo fa yabaqii waxaa haboon yambaqii calaa man qof waxaa ku haboon korkiisa yashtaqilu ku mashquulaya bihi xadiidka oo wayanshuruhu fidinaya bayna annaasi dadka dhexdooda ku fidinaya an yataxallaa inuu ku sifaysnaado bimakaarimi alakhlaaqi akhlaaq wanaagsan wa maxaasili shayimi ashiyami dabeeco wanaagsan qofka asaga ee xadiidki baa waxaaso dhan ka hadlaya oo wanaag oo dhan uu ka bartay marka isagana waa inuu ku sifaysan yataxalla waa inuu ku labisto oo xuli iyo bilad iyo wuxuu isku qurxiya uu ka dhigto bimakaarim akhlaaq akhlaaqda wanaagsan iyo maxaasini shiyami shiyamku waa abiica walakhlaaq akhlaaqda wanaagsan wayakuuna waa inuu ahaado weliba mithaalan tusaale saadiqan run ah limaa yucalimuhu linnaas dadka waxa uu baraayo wuxuu dadka baraayo inuu asaga tusaale noqdo dhaqanka uu dadka u sheegi iyo wanaagga uu dadka baraayo iyo inuu asagaba uu noqdo qof looga daydo muabiqan xaaluu yahay mid ku camal falaya lahu isaga xadiidkaasi calaa nafsihi naftiisa ku dabaqaya muabiqan ku dabaqaya lahu akhlaaqda wanaagsan iyo xadiidkaasi calaa nafsihi naftiisa ku dabaqaya qabla an yaamara bihi intuunan amrin hayrahu ayrkiis ayrkii intuunan amrin horta laftiisa ku dabaqaya wixii uu ka hadlay xadiidkaas oo awaamira ah, ama wixii nawaahi ah ama wixii akhlaaq wanaaga ama wixii cibaadada daaciya khayr iyo wanaaga ah, waxaasoo idilba noocay ahaataba xaqi ilaahay iyo kii addoomaha iyo kiisi waxoo dhanba yaa soo wada geli hadalkan <clears throat> waa sida laga raba marka qof kasta oo ama mucalim ah ama daaci ah ama murshid ah oo dadka wax u sheego waxbara o dhan baa laga rabaa taasaa laga rabaa waxaa yeelay in naftaadana aada halmaanto naf kalena aada hagaajiso ood u taagnaato waxay keenaysaa inuu qofka asagaa qof muctadil ah oo wanaagsan unan ahayn oo qof misaajkiisa una fiicno wey ah, marka ma wanaagsana saas sax maaha qur-aanka kariimkaad arkeysa sunada nabiga alay slam inta badanba in badan oo aayado iyo xadiidaba waa kusoo arooray masaladaas waka ilahay uu leey subxaanahu watacaala atamuruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum wa antum tatluuna alkitaaba afalaa tacqiluun saasuu ilah le subxana watacaala yani wax macquula ma aha ayadoo culimmadu ay ka hadlaayaan inayna isku xireen oo laba shay isku xiran aynan ahayn oo waxaan isku xireen asagiba qofka hadduuba qariban yahay oo naftiisa u daran yahay oo asaguuna hanaagsaneen haddana yuuna ku darsanin inuu dacwadii iyo diintii ka fadhiisto yuusu darsanin laba dambi bay ku noqonaysaa asagoon ku dabaqmin on ku camalfalin iyo asagoo ummaddii aan waxba gaarsiinin laba waajib bay ahayd laba shay bay ahayd labadii shay hadduu mid ka gaabiyo midka kale ka gaabinin waxay ka dhigan tahay qofka asagoo oo diinta ku dhaqmaaya sida kale laakiin dadka wuxu sheegeen dadka wax soo maaragtid dhinac buu ka fiican inuu ka xun yahay kii aan ku camal falayn oo hayaansanayn naftiisa u rooneen laakiin dadka wax baraya dadka wax u sheegaya dadka wacdinaya dhinac buu ka fiican inuu ka xun yahay saas macna wey marka laakiin waa ceebaysan yahay wuxuu ku ceebaysan yahay war wanaagana ad sheegi maad ku dhaqantid maad ku dhaqantid tanaa baa kale u haystaa akii aayaddii kale ee nabiyullahi shucayb alayhi salaatu wasalaam qowmkiisa markuu la hadlay keelka iyo miisaanka inayna fududaynin waa kii ka hadlay ee yidhi wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canhu waxaan hadda inaga reebaya muxaramaadka inaan inii dabamaro aniga ma raba buu yii saan inaga reebaba naga haray buu leh lima taquluuna maa laa tafcaluun waa kay aayadii kalahayd marka aayadaadkaasi oo dhan ba dalabatulcilmiga dadka cilmiga baranaya wax baraya ducaada inay dadka wax u sheegaya ayagaa la rabaa inay mithaal ay noqdaan saadiqan waxay dadka u sheegayaan ku canfan laa tanha can khuluqin wa taatiya milahu caarun calayka idaa facalta caliim bui shaacirki <clears throat> xadiidkii nabiga sal allahu aleyh wasalam ee abu hureyra uu wariyey saxiixahaa haabitka ahaa awala man tushacara bihi naar dadka naarta lagu hurinayo dadka ugu horeeyay saddex qolaa lagu sheegay dadkii culummada ahaa ee waxbaraayey waxbaranayay ee khayrka dadka ayaga ah mid kamid ah ma aha dee inaan loo soo wada dariishado culamado dhan ba ayadaas xadiiskaas yani waa qof wadadii wanaagsaneed ka leexday waxbuu bartay lakin kuma camalfalin marka waxuu leeyahay dadkan wax baray waan bartay dadkan waan baray badan baad sheegtay baa leeyahay naarta lagu jiidaya kii dhaqaalaha xaggiisa ku fiicnaa ee isagana xagga dhaqaalaha iyo sadaqada ku fiicnaa isaguna waxaa laleeyahay halagu faaniyo oo halagu ammaano oo waa qof deeqsi halagu yirahdan baad oola jeeday mujaahidkii naftiisaba dhiibay ee maaratay jihaadka ku dhintayna isagana waxaa layidhi muraa'i iyo halagu sheegay iyo geesinimo unbaad u dagaalantay intaba waa la cadaabayaa walciyaadu billah nasal <coughs> allah salaamatu alcaafiya abrazu maa yanbaqii waxaa ugu haboon abrazu maa shay midka oogu maaratay muuqda maagoo ymbaii haboon an yataxalaa bihi inuu ku dhaqmo almuxadiu qofka muxadidkaa warkaa war hore muqadimo guud ahaan bay aheede waxyaalaha qofka muxadidka ee xadiidka akrinaya inuu asagaba uu ku sifaysmo laga rabo waxa ugu maarata baarisan ee ugu muuqda ayaa laga hadlayaa ko tasxiixu niyati wa waa midda labaad u koowaad laga rabo wey tasxiixu niya niyadiisa inuu saxo wa niyadiisana uu barax tiro oo waxaan uu samaynaya xadiidkan waa cibaada akrinta waa cibaada waa aaca mar buu daalacanaya mar buu fiirinaya masalu dabagelaya xagganu u ordaya waa kabaraadaya dhib badan ee mashquul badan baa qabsaday kadibna ilqihii iyo gaarsiintii iyo sheegidda iyadana waa mashquul kale tacabkaas intaa leeg yuuna ka noqonin mujaradu tacab yuuna ka noqonin caamilatu naasiba yuuna noqonin qof intuu shaqeeyey haddana un tacabun iyo maaragtay kala soo noqday niyada ha hagaajisto alla dartii iyo nashrudiin iyo diinta faafinteeda iyo wadiifat اlambiyaa nabiga alayh الsalaatu wasalaam waraasadiisii wey nabiga wuxuu dhaqmi jiray qaabkiisii buu ku jiraayo waddo sax buu ku taagan yahaye niyadu iska hadlaynin qolfoofka koruun arrintiis ayayna noqonine qalbigana hagaajisto tasxiixu niyati niyada u hagaajisto wa ikhlaasuhaa inuu niyadiisa baax tiro lilaahi alla dartii diinta faafinteeda jidkii nabiga raacideeda sala allahu aleyh waali wasalam jidka nabiga u raaco arrimahaas waa inay ka tahay wa tadhiiru lqalbi qalbigiisana waa inuu dahiro min aqraadi dunya dana adduun waa inuu ka dahiro dana adduun waxa dadka adduunyada ay daneeyaan ka xubu ri'aasa oo kale madaxnimo iyo qof maarata madaxa inuu noqdo jeceelkeed awi shuhrati inuu caan baxo qof mashhuurahoo caan ah oo dadku ay sheeg sheegaan oo faraha lagu fiiqo oo ummaddu ay meel fog ka fiiriyaan intaas inayna ka noqonin waxaas camalkiibuu eber ka dhigaya waxbana ku tari mayso riyaaso aad jeclaato qalbiga ka jeclaato ku awlidaysay riyaaso shuhra aad mashhuur noqotayna waxay kuu taraysa ma laa tuqadim shayan waxba ku hormarin mayso aakharana de waxay noqonaysaa habaan manfuuran bay ugu taraysa walciyaadu billah marka in nafta lala dagaalamaa la rabaa shaydaanka lagala dagaalamo ayaa loo baahan yahay ba waxa labaad ee qofka la rabo inuu akhlaaqda wanaagsan ama waxa wanaagsan ee la rabo inuu ku dhaqmo waxaa kamid a ah, an yakuuna inuu noqdo akbaru hamihi hamigiisa waxaa ogu weyn nashr اxadiiثi ujeedada u weyn uu leeyahay inay noqoto xadiiثa faafintiisa baliquu cani walow aaya iyo axaadiistii nabiga alayh الsalaatu wasalaam ay ku boorinaysa dadka diida la baray iyo qofka mucalimu الnaas alkhayr khayrka dadka bara waxa lagu sheegay iyo waxa isagoo ka duulayo inuu waraaatlambiya yahay hamigiisa intaa inay noqoto wtabliiqa gaarsiin waa inuu hamigiisa uu noqdo can rasuuli الlah uu nabiga alayh الsalaam wax ka gaarsiiyo mubtagiyan isagoo dalbaya min allahi alla xaggiisa jaziila ajri ajri weyn asagoo alla ka dalbaaya inuu nabiga ka gaarsiiya balliquu canidi xagga rasuulka isagoo wax ka gaarsiinaya ujeedadiisuda intaa noqoto dayib qodobka saddexaad waxaa weeye ee la raba qofka muxadidka inuu ku sifaysmo anlaa yuxaditha waa inuunan xadiid akhrininoo sheegin bixadrati man dad meelay fadhiyaan ama joogaan huwa asaguba owraa oga owreysan minhu xadiidka lisinii xagga daada looga owreysan yahay oo cilmiga aqoon iyo macrifada lala dheeryahay dad kaa cilmi badan oo kaa xadiis badan ayaa meeshii jooga inaad markaa adiga adan xadiista asaga adan akrinin wixii qofka aga wareysan uu meesha fadhiyo magaalada uu joogaba anlaa ah, yuxaditha bixadrati man huwa awlaa minhu midkaa owlahe kaaga owleysanna waa u taagan yahay fardu kifaaya lagaa qaad inaad isku tirtisho marka ma bu kuleh waa inaad ufkaadayso asagaa intuu ama ka dhimani ama ka duqoobi ama uu shaqadiisi gabi intaa waa inaad u sugtaa anlaa yuxadida bxadrati man huwa awlaa minhu qof uga owleysan lisini xagga da'da da keliya ma ahee da oo cilmi la socotaala rabaa iska oday hadduu yahay aan cilmigii garanaynin loo fadhi maayo aw cilmiga xagga cilmiga ayuu uga owleysan yahay da'daba ha kaa yaraadee daal marka waxaa weeyaan waa un tawaaduc bay ayuu ka hadlaya tawaaducii tawaaducii wixiina waxaa weeyaan in dadka wax la gaarsiiyaa la rabay marka meeshiina majaalkiina waa fadhiya gaarsan yahay masjidkii waxbaa lagu akrinaya xilqadii way taagan tahay maalan markaad markaa baahi adi aad uma jirto marka baahi baa loo hadlaa baahi ayaa loo hadlaabu ka wada daal an yurshida waa inuu hanuuniyo qofka muxadidka man sa'alahu qofkii weydiista can shayin shay oo min alxadiidi xadiidka kamida xadiid kamid a qofkii weydiista waa inuu ku hanuuniyo wa huwa asaguna yaclamu uu ogyahay muxadidku annahu xadiidkaa la weydiiyey annahu mawjuudu inuu yaalo xadiidkaas la weydiiyey oo laga helayo cinda ayri eyrkii ah aan ahayn cinda ayrihi eyrka agtiisa ilaa dalika algayr inuu heyrka asagaa ku hanuuniyo nacam manaa xadiid baa lagu weydiiyey mana haysid xadiidka asagaha qof xadiidka yaqaano ayaad yaad garanaysaa qofka ardayga wanat wala nima garanayo hebel baa igu dhaama ama hebel baa xadiidkaa xifdisan xadiika wlxifdiga ma la daba socon jira xadiika ma haysaa maya hebel baa magaalo hebo jooga yaqaana hal xadis la soo qaadi jiri an yurshida waa inuu ku hanuuniyo man arday buu hanuunin sa'alahu sheekha weydiiyey can shayin shay min alxadiidi xadiidka kamiduu weydiiyey ardaygii wahuwa sheekhuna yaclamu wuxuu og yahay xadiidkaa la weydiiyey mawjuudun cinda gayrihi asagaa la weydiiyey gayrkiis agtiisa in xadiidka laga heli buu ogyahay an yurshida waa inuu marka ku hanuuniyo ardaygii ilaa dalika alghayr hayrkaas waa inuu ku hanuuniyo oo yihahdo xadiidka hebel baa yaqaana hebel baa lagu dhaama hebel aada is aynu yidhahdo ha anlaa yamtanica inuunan mancinin min tadii min taxdiidi axadin qof inuu u xadiid akhriyo likownihi qofka ahaanshihiisa daraaddeed waa inuu noogu diidin hayra saxiixi niyadiisa ayna wanaagsanayn faima yurja waxaa loo rajaynayaa sixatuha niyada inay hagaagtaa la rajinaya ardada dee isku niyad ma aha waa laga yaaba sheekhu inuu ardadiisa qaar u gaar u mulaaxadeeyo uu arko mid ardada kamid inu niyad fiicnayn oo uuna daalibulcilm sax ahayn oo uuna niyad wanaag u jeedin oo su-aasha uu su-aalaya ayna ka sax ahayn oo waxaanu maarata laga yaaba inuu ka dareemo ka dareemo waa dhici kartaa ama uu tatabuc ku ogaaday istiqraa ama waxooga daahiraan ama tuhro ba iska gashaba marka arintaa ayaga ayayna kaa reebin ay wax u sheegto qofka noocaas haddii niyadiisaa xun ujeedadiisaa fiicneen daalibcilmi saxa ah maaha inaada dhihin baa la rabaa nacam fa inahu yurja waxaa la rajaynayaa lahu ninkaasi ardayga ah ee niyadiisana fiicneen sixatuha niyadiisa inay hagaato markaad wax u akhriso kadib inay niyadiisa fiicnaataa la arkaa kolba hadduu inuu wax dhegaystaba rabo diyaar u yahay wax iskaga akri weligaa waxba ha sii dabagelin ha fiijinin muctaqidkiisaan fiicneen iyo suluugiisaan fiicneen iyo meel wanaagsan buuna ku jirin iyo meel xun buu galaa iyo waxbaa sii raraacin waxbaa sii raraacin nacam waxaa dhici karta inuu gadaal ka fiicnaado oo niyadiisa hagaagto cilmigana hagayaba cilmigan aad barayso yaa toosin oo daaweynaya bacdu bacdu salafi lumma ummadda salafkeeda qaar kamida waxaa laga sheegay inay dheheen طalabna alcilma ligayri اllahi faabaa an yakuna ila lilahi dalabna alcilma ligayri اllahi faabaa an yakuuna ila lilahi cilmigii baan dalabnay ligayr illahi baan u dalabnay ujeedooyin kale iyo dana kale iyo wax kale marka hore yaan u imaanay haddaan cilmigii aan baranay muxuu cilmigu sameeyey abal wuxuu diiday an yakuuna lilah ilaahay waxaan ahayn iyo alla dartii iyo dariiqii wanaagsana waxaan ahayn inuu cilmigii nagu hanuuniyo wuu diidayba cilmigii baaba diiday adi cilmigi baratay dan kalead ka laheed lakiin cilmigii baa intuu ku qabtay ayuu si fiican kuu nadiifiyey ibn mubaarak cabdulahi ibn mubaarak almarwasi asana waxaa laga sheegay inuu yihi dalabna alcilma lidunya fadalanaa calaa tarki dunya cilmigii baa intaan dalabnay addunya aad ka heshaan darteed markaasuu cilmigii wuxuubana tusay addunyana ka tagnaba qiimihii addunyada ay laheed iyo qadarka ay laheed buu cilmigiina baray markaasaan ogaanay adduunyada qadarka ay mudan tahay in lagu qabto iyo sida inta ay mudan tahay in lagu fuliyo ayaan gadaal ka ogaanay bue addunyada in bidixda lagu qabto midigta lagu qabanin gacanta in lagu qabto oodan qalbiga la gelinin addunyadii qalbiga ayna degin oodan ka hormarin wixii wanaagsanaa dalabna alcilma lidunya fadalana iyo cilma waxuu na tusay calaa tarki dunya addunyada binaan ka tagnaba marka qofkan isagoo xaaladiisa ay si tahay buu imaan kolba hadduu ilahay uu waafajiyeyba majaalista khayrka iyo maaragtay xalaqaat alcilmiga iyo meesha wanaagga lagu hayaba ilahay intuu dadka kale ka soo wada uu soo dhex fadhiistay nasiib buu qofkaa leeyahay qofkaa nasiib buu leeyahay marka isagaa cilmigaasaa marka toosin doona waana la arkay had wax mushaahad oo macruuf oo la ogyahay wey arrintaa iyada <coughs> waxaa un daran inuu banaanka horuun usi istaago oo mucaanid madax adag uu noqdo ama meel kale ku qufulan yahay wax kale ku qufulan kaama un dhibka halkaas ku imaanaya marka anlaa yamtanica sheekhu ama muxadidka waa inuuna ka reebin min taxdiidi axadin qof inuu xadiid u akriyo likownihi ahaanshihiisa mankaas غayra saxiixi niya u niyad wanaagsanayn fainahu yurjac waxaa loo rajaynaya lahu manka niyaa niyadiisaana ficeen sixatuha niyada hagaageedaa loo rajaynaya oo cilmigaasa insha allahu tacaala hagaajin doono oo khayr badanba marka dambe ayuu ku dhici doonaa kitaabkan waa kii aan shalayto markaan soo mareynay markaan soo mareynay rixlata rixla dalab alxadiid waxaan sheegnay inuu jiro oo sheekhaba uu noo sheegayba manaajicda laga qoray alrixla fi alab اxadiiثi yaa iskale baa niri khaiib albaghdadi raximah اllahu tacaala marka xalay taa alakh isxaaq ma jooga ayaa wuxuu yihi waxaan rabi lahay bal inaan aragno kitaabkaas marka wakaa kitaabka horta waad aragteen dhammaantiin kadibna isxaaq baa la siinaya hasoo raaraacdo kadibna qofkii ka caariyeysanayo kasoo caariyeysanayo soo raacanayo wuu u fasaxan yahay in la ilaaliyo laakiin weye insha allah ardada qaar kutubta u daran yihiin waa caariyo <laughs> caariyat muadaa hal alcaariyat muadaat am hiy am hiya madmuna lasku hayaa alcaariyatu muadaatun alcaariyatu madmuna labada way soo arortay xadiidka in kastoo lasku haya ayib aaway hadda waxaan maraynaa waaw soo maha an yacqida waa inuu gunto majlisan majlis liimlaai اlxadiiثi xadiidka yeerinteeda darteed wa tacliimihi tacliimi اlxadiiثi xadiidka dadka inuu baro inuu majlis gunto fadhiisto majlis اxadiiث la yihahdo majlis imla imlaha aلsimaacu min lafdi الshaykh baa waxuu la socdaa alimla wa aclىa maraatib الtaxdiiث aclىa maraatib waxaa weeyaan ataxamul marka laga hadlaayo inuu sheekhi isaga wax akrinaayo haddana yeerin kusii daro qorta faa'iidada uu dhaho faaidada sii qortaan an yacqida majlisan inuu gunto liimlaa'i xadiidi xadiidka yeerintiisa darteedii wa tacliimihi inuu xadiidka dadka baro idaa goortiibuu u fadhiisanaya imlaa'ulxadiid kaana uu yahay sheekhu ahlan ehel lidalika arrintaa hadduu ehel u yahay wey waa hadduu gaaro wey haddii kale waxaad leeyahay tasababta qabla alxisrami khaliil ibn axmed alfarahidi wuxuu arkay nin bilow ah oo haddana bilaabay inuu wax sheego wuxuu yihi marka tasababta qabla alxisrami xisramka waxaa la dhahaa geedka zabiibka la yihahdo geedka karan baa la yidhahdaye cinabka midhihiisa intuuna cinab gaarin cinab intuuna gaarin xisran buu soo maraa xisran cinab zabiib buu soo maray marka marka adoo weli aan cardunba gaarin ayaad badilacsatay wey tasababta qabla alxisrami ah, khaliil bin axmed dhowr masalaa laga hayaayo oo ardada uu mar walbaba qadarkooda inay ogaadaan qof walbaba uu ku yarboorin jiray mar baa waxaa leeyahay isagoo curuudkii iyo qawaafidii shicirka qawaafi shiciriya ma adri maa sheegna hadda ka hor qawaafi shiciriya asaga oo waa kii de asaga uhoreeyey wax bilaaba curuudka iyo arrimahaas marka ardayga wuxuu arkay wasankii kenila ah, wixii mafaacil mafaacil mafaacil waxbaa la dhahaayo wasan walbaa mad buu isgelayahay marka arday kenila wasankii kusoo fadhiisin buu arkay markaasuu wuxuu yihi wasankiiba laftirkiisi buu beyt ku keenay wuxuu yihi idaa lam tastadic shayئa fadachu wajaawizhu ilaa ma tastadiic buu yihi idaa ma tastadic idaa maa tastadic shay-an fadachu wajaawishu ilaa maa tastadiicu wasan ku keenay marka marka mafaacilu mafaacilu mafaacil waxa weeyaan rag baa yaqaan kolley curuudka iyo xaggaas lala aadiyey dayib marka haddaan shay garanaynin iskaga tag sheegay kugu adkaado wixii aa kuu sahlanaanaya aad waxaa laga yaaba inaad cilmi barashadiisa kugu adkaato shaydaan ayuuna kaa faaisan waxa kugu sheekeynayna iska ilaaliya oo deena aad fuundinimo ku fiicanta ya ama darawalnimo aad ku fiicanta ah, dhankaa aan ah, laguu gaarin harqaankan ad ku fiicanta dhici karta wax walba inti lagu faasiye wax walba dugsi kasta lagu geeyey waxba ay ku geli waayday harqaankan inaad ku tahay mutafanin mutaqanin inaad ku tahay dhici karta marka eh, haddii waxaan ilaahay mawhibadoodi uu ku siinin wixii kale ood markaa kari karta wixii kale ood kari karto naxwada inay ku adagtaa dhici karta ah, sayad yeeli sarfigii baa kugu adkaan kara culamada qaarkood waxaa laga sheegay inay dheheen cilmi kasta waa baranay laakiin cilmu riyaadiyaad baan u adkaaday xisaabti ma aqaani suyuudi buu ahaa mid baa yii wax kasta waxaan ka qoray lakin kaasa u adkaaday eh, almuhim waxaa weeyaan waa tawjiihi buu kamid yahay axmed farahid raximullah sheekh sibawehi eh, sheekh sibawehi wey wuxuu yihi wan yacqida waa inuu gunto majlisa majlis liimlaai اxadiiثi wa tacliimihi ila ida kana ahlan hadduu ehlu yahay wey lidalika arinka haduu ehlu yahay <clears throat> faina dalika aclىa maraatib الriwaaya riwaayada maraatibteeda meesha ugu saraysa wey aclىa maraatib الriwaya waxaa weeye aلsimaacu min lafdi الsheikh maca اlimlaa inuu sheekh intuu u aqriya haddana uu imla kugu daro thalida wuxuu uri ma yustaxabu ficluhu waxa la suneeyo ama wanaagsan ficluhu samayntiisa idaa araada qofka hadduu doono xuduura majlis اlimlaai majliska imlaha ama majlis اxadiiث inuu imaado soo xaadiro sheekh hadduu damco waxaa laga rabo inuu la soo xaadiro yani heybada iyo qaabka ko an yatadahara waa inuu dahaaro qaato wayatadayaba uu isdhiimeeyo isgooreeyo wa yusarixa uu shalleeyo lixyatu garkiisa garkiisan uu shalleeyo soo shallaysto soo qabaysto soo nadiifiyo soo udgooneeyo xadiidka nabiga alay slam wa inuu sharfo wey arrintaa waxaa caan ku ah malik raximah llahu tacaala imam darrijre markuu xadiikiisa muwada u akrinaya kitaabkiisa saas soo isubi jiri yan xadidka nabiga alay salam aan ixtiraami ayuu dhihi jiri an yataahara waa inus dahaaro qaato soo weyse qaato dahaarada weysada salaadisa maaha ogaada waa weysadu sidiisaba waa nuur waa cibaado qofka ay tahay inuu caado ka dhigto yani uu ku dadaalo cibaado wey laakiin marka cibaadada ayada aad daa'imto caadiga ku noqonaysa walcaadatu muxakama marka macnaa weysadu aad bay umuhim u tahay khaasat alabat alcilmi waa inay weyse qabaan sida cawaamtoo kale salaadii lagu jiro inu gebgeb dhao weysalaan baan ahay u dhao aminkaas amin xun masaajidkaana weysalaan baan ahay soo istaago sax maaha weysaduna sideedoo marka u horeysa waa waa kulfa kadibna waxay noqonaysaa ulfa marka u horeysa de inaad weysada ilaaliso way kugu adkaanaysaa laakiin markaad naftaada caado oga dhigto markaad musqusha ka baxda weysa waa weysaysan ah, gurigaad markaa ka baxaysa adoo weyse qabaad guriga ka baxaysaa weysada caaday kuu noqon marka dambe kaamaba jabaysaba waxaad iska jabayso waa weyslaaanta mar walba weyaan nafti o dhan nafti baa erab yeelanaysa meesha lagu talagalay bay la sugaysaa marka xaajo weyn oo kabiirood xajinkana ay kugu dhacdo soo xaajo gudato weysadii ku khatib mutawadi baad noqon weyse qab cibaadaad ku jirtaa mar walbaba mar walba cibaadaad ku jirtaa naftaada inaad barto wey ayib marka gaar ahaan majaalistan oo kale cilmiga iyo xadiidka iyo meelaha khayrka iyo marka la tegaayo qur-aanka iyo waa inaad weyse qabto an yataahara qofka xadiidka akrin wayatayaba u isdhiibayo isudgooneeyo iib iyo isticmaalo barafuun isticmaalo <coughs> nabiga lama dayanaya alayh salaatu wasalaam rasuulka isaga oo alayh salaatu wasalaam caraqiisa iyo dhididkiisa wa adyabu iib ahaa ayuu haddana iibka isticmaali jiray kaan laa yarudu iib muna radin jirin udgoonka iyo barafuunka iyo waxaasuu ismarin jiray sala allahu aleyh waali wasalam isagoo haddana iibba ah oo eh, mxuu ahaa dhididkiisa kama xafiya xadiida umu sulayd ay dhihi jirtay markii dhididka nabiga alay slam ay qaaratay oo qaaruurada ku shubatay waxay tiri najcaluhu fii iibina fa huwa adibu iibi bay tiri kama fi saxiix muslim dhididka waxa ugu udgoon waa kaadaytay dhabaalow dhididkaada sala allah aleh wasalam yaquulu shaaciru dakirunii cudu lbukuuri xabiibana liana jamiicu diibi minhu kamaa wuci yani diibka o dhan ba nabiga alay salam diibkiisa ugu udgoon wey asaa ka udgoon sala allahu aleyh waali wasalam marka an yataطahara wayataطayaba wayusarixa lixyatu dharkana uu shalleeyo de dharka in la daayo waa las amray laakin ma aha inaad dayacdo maaha inaad dayacmo dayacmo dayacmo he eh, hagaaji oo ka warhay ka warhay nacam ba an yajlisa waa inuu fadhiisto qofkaasi mutamakinan si salmugi ah biwaqaarin deganaan iyo wahaybatin haybo si salmugi ah oo geesgeeseen oo fadhig waa inu hagaajista wey fadhi fiican oo salmugi ah oo uu maaratay eh, makansanayo waa inu fadhiisto markuu fadhiisana biwaqaarin si haybo leh waqaarku waa deganaansho iyo haybo ka muuqata qofka asagaa nacam tacdiima lixadiidi rasuulilah xadiidka nabiga alayh salam soo weyneynayo haybadaya waqaarkaas oo dhan waxaa weeye xadidka nabiga weynenaya arrin weyn inuu ufadhiya wa inu waa inuu qofki maarata kusoo fadhiisto qof arrin weyn ufadhiya wey oon caadi ahayn arrintiisa caadi maaha walidalika maalik raximah llahu hadallada iyo waxaas o dhan waa ka hortegi jiri haddii la hadlo oo la shanqaro waa diidi jiri jim an yuqbila waa inuu qaabilo cala alxaadiriina kulihim xaadiriinta soo xaadiray majliska dhammaan waa inuu qaabilo oo walaa yakhusa uuna ku khaas noqonin bicinaayatihi daryeelkiisa axadan qofna duuna axadin qof kale sukadiis yani ardadii waa inuu wada qaabilo hadduu mid un qaabilo oo mid un ku jeedsado oo mid un si gaar oola ah hadlo oo mid un magaciisa soo qaato miduu marat taasaa la diidaya si guud xalqada ayada waa inuu qaabila laga wadaa oo dhammaantood wax uu sheegayo oo nin gaar ku leexdo wax u sheeg sheegay si gaara ah la diidi nacam walaa yakusa uunan ukhasisin bicinaayatihi ihtimaamkiisa axaddan qof duuna axadin qof sokadiis daal an yaftatixa majlisah majliskiisa inuu ku furtaa wanaagsan oo wayaktamahu u ku khatimo bixamdi illaahi tacaala ilaahay mahadiis xamd illahi ilah uu ku mahadiyo wasalaati cala anabiyi nabiga salligiisa calayhi salaam wa ducaan iyo duco ducadaasoo yaliiqu u cunanta oo u dhiganta oo munaasab u ah bilxaali xaalka meesha uu joogo ama xaalka uu joogo duca u cunanta haddaa xadii aan barana ama cilmi baranayno cilmiga iyo ducadii ku saabsaneed iyo ilahay laga baryo subxaana wa tacaala cilmi naafica ah. <clears throat> waadba ogtihiin si guud ahaaneed rasuulkeena sala allahu aleyh wasalam haddii saxiixa ah, subax walba saddex shay buu ilaahay ka baryi jiray maxaa ugu horeeya ya cilmu naafic allahuma ini asaluka cilma naafica wa risqa dayiba wa camala saalixan riwaayo kale saalixan mutaqabala la aqbalay marka haddaa intaa hesha maxa kaa maqanba cilmina haddaa hesha risqiina lagu waasiciyo camalkaadina saalix ilahay kaaga dhigo waabaad liibaantay soo ma a ah, liibaanta ilahana liibaanay ayib ayib marka waa inuu xamdiga ilahay iyo saliga nabiga iyo duca ku bilowdo <clears throat> kuna khatimo an yajtaniba waa inuu ka fogaado maa laa taxtamiluhu waxaynan xumbaari karin cuquulu lxaadiriin dadka xaadirka ahe meeshaa fadhiya cuquushooda waxaynan xumbaariba karinba tabar bu weyn oo maa laa yafhamuuna waxaynan fahmaynin min alxadiidi xadiida tadaruj bay shareecada nafartay tadaruj ah, qofka markuu bini aadamka waa artay socod baladka goorma fadhi gurguurid baa ka horey socod tartiib socod orod sidaasoo kale weeyaan oo qofka waa inuu xasaba maa yafham xadithu nnaasa bima yafhamuun ayaa laga sheegay saxaabada qaar radia allahu canhum maa laa taxtamilu cuquulu xaadiriin waxayna xumbaari karin haddaad kusii dayso wax daaqadooda ka badan maskaxdooda ka weyn aynan maaragtay u fadhidin baad kusii dayso de waxaa weeyaan waxna kaa qaadan mahayaan wixii kalena waa ka fakaday wixii kalena waa ka fakaday waxay dhahaan laa laa taxmil cala kitaabi ma ilaa ma yaxtamil ilaa ma yaxtamil oo ma laa yaxtamilu kitaab kitaabka wuxuunan xumbaari karin hasaarin isagaa kugu filan sharax iyo w waxa un cadcadee kugu buuxayso waka wow an yaktima waa inuu khatima alimlaa yeerinta iyo akrintii baa lamid ah bixikaayaatin sheekooyin iyo wanawaadira waxyaala naadir ah sheeke iyo xikaayaat iyo waxyaala qariib aho nawaadira inuu ku khatimo litarwiixi lquluubi quluubta si loogu raaxeeyo wa tardi sa'mi noogitaanka iyo cajaska iyo malaaladana loo fiijiyo darsiga yani inta uu socdaa ama kahor xoogow in lagu dhex wado mararka qaar xoogow milxi ah xoogow mulax ah ima macaanina ah, qisas amhila wax laga sheekeeya dadku ay ku yar fahmaystaan haddii kale waa hurdaya haddaa calaa watira waaxida aad ku socoto dadki waa cajizi waa noogi waa la daali marka mararka qaarkood waa inay jiraan waxyaala baraarujin ah oo xikaayaad iyo qisas iyo waxyaala naadir ahoo dhadooyin dhacdooyinka naadirka ee maaratay qariibka iyo waxa waa inaad sheegto mararka qaar mar culamada qaarkood kutubi ka alifeenba alimaam ibn ljawsi raximah llah wuxuu leeyahay kitaab ladkiya kitaab la yihahdo dadka caqliga badan ee dakaha badan cabaaqirada ayuu kitaab ka alifay qisas qariiba oo cabqariyadooda iyo dakahooda iyo caqligooda tusahaya ayuu soo daadinaya ku kaluu alifay oo ku magacaabay alxamqa walmajaniin alxamqa walmajaniin kuwa waalan iyo kuwa majaaniinta iyo kuwa doqomada ayana kitaabku ka qoray doqonkiibaa waxaas ku hadlay isdabamarkaas ayuu ku hadlay ah, hadallada isdabamarka lagu qoslaayo intaasaa looga jeeda intaasaa looga jeeda asaga lagu qosli maayo la maqashiin maaye laakiin inta soo qaada ku sheekaysa dhibaato male dhib mala <clears throat> ah, waxyaalaha qariibka ee noocaas oo kalea ayaa lasoo qaataa oo waxaana wuxuu le darsigaas sida aan loo cajisin xoog qalbigana uu u yar raaxaysto ayuu ka wadaa nacam maa hiya sunan alatii yanbaqii lilmuxadith maxay tahay buu kuleeyahay cafwa sin maa hiya sinu siniga iyo da'da alatii da'du yanbaqii ay haboon tahay lilmuxadithi qofka muxadithka an yatashadaa inuu u istaago oo u qumo litaxdiifi xadiid sheegid fiiha da'daas yani da'da uu xadiidka inuu ufadhiisto oo dadka waxbaan bari u yidhaahdo da'da ugu wanaagsan iyo cumriga ugu wanaagsan ee raba inuu cilmi akhrinta ku bilaabo maxay tahay maa hiya sinu lati dadi yanbaqii ay haboon tahay lilmuxadithi an yatasadaa an yatacaraba inuu u banbaxo oo uu qumo litaxdiithi taxdiithi taxdiid lati fiiha siniga asaga ama da'daas ikhturifa fi dalika calaa aqwaal waa laisku khilaafay faqiila waxaa lihi khamsuuna konton jir waa inaad noqoto oday konton jir markaad noqoto markaa maad u fadhiisan kartaa cilmi akrin iyo xadiid akrin inta kale wax baro waqiil waqiila waxaa la yihi arbacuuna afartan jir nabiga ba afartan baa uso ambiyadana afartan baa uso jir afartan gaar waqiila waxaa yihi hayru dalik intaa inaan ahaynna waa la sheegay nin walba xisaab buu iskaga dhuftay isagoo meel milicsanayo ba musanifku wuxuu le wasaxiixu qiilqiilka iska dhaafe sidaa saxiixa ah anahu shaaniya mataa ama anahu qofku mataa ta'ahala markuu ehel u noqdo wax tiija loona baahdo ilaa maa cinda wax agtiisa yaalana dadku ay u baahdaan jalasa waa fadhiisanaya litaxdiidi liajli taxdiidi inuu xadiid akriyo fii ayi sinin alla da'dii kaana u ahaadaba meesha da waxba ma sheegayso cilmiga aqooni macrifa wax sheegi waxaa la rabaa qofka inuu muahad yahay waxaan uu dadka u sheegi inuu garanayo ko laba loo baahdo oo ummadda u baahan yihin baahina ay jirto markaas ayuu markaa u fadhiisanaya waana sidaa sida saxda self ummana sidaasa laga soo wariyey <clears throat> oo waxaad arkaysa selfka dad badan oo ayagoo labaatanka xataa gaarin fatwo bilaaba iska dhaaf waxay akhristeen akhrinteeda fatwa iyo masaa'il ka jawaabaan su-aalo la weydiiya ka jawaabaan ayay bilaabeen asharu musanafaati fiihi musanafaadka masalada ayaga ee ku saabsan aadaabta qofka wax warinaya iyo muxadidka iyo saamica iyo kutubta laga alif kutubta ugu mashhuursan kow aljaamicu liakhlaaqi raawi wa aadaabi saamic kitaabkaas lkhadiim bagdaadi nin cajiib wey ninkan ilahay raxmat ullahi aleyh naxariis allah siiye yani nooc noo farci farc ba kutub u qoray <clears throat> shay walbaba masala masala u qoray kanoo kale hadda waxaa la dhahaa markaan soo maraynay anwaacdii tasniifka kan maxaa la yihahdaa kitaabkan axsant maxaa la dhahaa alajza soo saama ah, alajza wey almawduucaatna waa la dhihi karaa waxaa yeele hal wuxuu ka hadlayaa un nooc gaara iyo mawduuc gaar ka hadlaya aadaabu raawi aadaab saamic bu ka hadlay akhlaaq الraawi wa aadaab saamic ba kitaabka labaad jaamicu bayaan اlcilmi wa fadlihi wma ynbagii fi riwaayatihi wa xamlihi intaasba kitabka magaciisa wey bayaan cilmi cilmiga cadidi wa fadlihi wama ynbagii fi riwaayatihi wa xamlihi waa kitaab libni cabdilbar baa iskale waa kitaab madbuuc mutadaawil asagana oo kitaab aad u qiimo badan weeye ansax liطalabati اlcilmi kitaabka asaga inay akhristaan kitaab aad u qiimo badan weeye kitaabkaas xaafid ibn cabdilbar raximah اllah uu iska leeyahay waana madbuuc waa yaala waa la helaa <clears throat> almabxaث الthani aadaabu طaalib اxadiiث ardaygii marka u imow aadaabu طaalib اxadiiثi xadiidka ninka dalbaayo aadaabta laga rabo muqadima bal hordhac iyo muqadimo almuraadu muraadka laga leeyahay waxaa loola jeedo biaadaabi طaalib اxadiiث waxaa loola jeedo waxaa weeye ma ynbaqii waxa haboon an yatasifa bihi طaalibu ardaygu inuu ku sifeysmo min alaadaabi aadaabta alcaaliyati saraysaa walakhlaaqi akhlaaqdii alkariimati wanaagsaneeda alatii midaasoo tunaasibu u dhiganta sharaf alcilmi ladii cilmiga sharaftiisa yadlibhu u dalbayo cilmigan uu dalbayo waa shariif cilmigaa sharaftale aadaab u dhiganta ardaygan waa inuu ku dhaqmo waa in la kala garanayo daalibulcilmiga cilmiga sharciga baranayo xadiidka iyo yeelka suuqa didayo waa in la kala garanayo ah. <coughs> way kala duwan yihiin marka alakhlaaq alkarima alati tunaasibu sharaf alcilmi aladii yadlibhu u dalbayo wahuwa waxa uu dalbaayay cilmiga uu dalba waa maxay xadiidu rasuuli illaahi sala allahu aleyh waali wasalam wey waa xadidka nabiga xadiidka nabigana muxuu ku tacaluqaa daatadii nabiga alayh salam ku tacaluqa alqudsiya nacam nabiga alayh salam daatadiisi aqwaashiisi iyo afcaashiisi iyo taqriiraadkiisi wey iyo sifaatkiisi khalqiga khuluqigeed nabiga alayh salaam baan ku warweysanaysa ka hadlaysaa marka sifadii nabiga alayh salaam iyo xadiidka asaga u lahaa fa min hadihi alaadaab aadaabtaa waxaa kamid ah ardayga laga rabo maa yashtariku fiiha wuxuu u la wadaagi maca almuxadithi muxadidkii wax aadaab uu la wadaagi waa jirtaa wa minhaa waxaa kaloo jirto kamida maa aadaab yanfaridu biha canhu uu sheekhi ama muxadidkii kala geri noqon aadaab isaga uu muxadidkii laleeyahay oo sheekhi laleeyahay oo sida sheekha looga rabo looga rabana way jirtaa kuwa gaar oo ardayga laga rabana way jirtaa wuxuu ku horeysiiyey musanifka alaadaabu alatii aadaabta yashtariku uu la wadaago fiiha aadaabtuba maca almuxadithi qofka xadiidka akhrinaya aadaabtii laga rabay en soo maray ardaygana qaar buu la wadaagaa <clears throat> waxaa kamida ko tasxiixu niya niyada inuu wanaajiyo wاlkhlaas lilahi tacaala ilahay inuu camalkiisa u baraxtiro fii alabihi alabkiisa inuu ilahay u baraxtiro subxana wa tacaala riya iyo sumca iyo waxyaalaha inuu iska ilaaliyo inama alacmaalu biniyat xadiidka asagaa ah, waa inuu si qalbigiisa qalbiga u geliyo oo culummadu ay kutubtooda ku bilaaban jireen ayagoo ikhlaaska iyo niyad wanaagga iyo arrintaas ka qaadanaya ka tafaa'ulaya ayib wاlkhlaasu lilahi tacala fii alabihi ba alxadaru midda labaad waxaa weeye caamkaa ee mushtaragaa ah, inuu ka digtoonaado min an takuna algaayatu ujeedadiisa iyo hadafkiisa iyo haayadiisa inay noqoto min dalabihi dalabkiisa cilmiga uu dalbaya haayada iyo danta uu ka leeyahay atawasula inuu gaaro ilaa aqraadi dunya dana adduun inuu dana adduun ku gaaro cilmigan barashadiisa arinta ayadaa waa inuu iska ilaaliya haayadiisa inay noqoto waxyaalahaas adduunyada ku saabsan waa tabac tabac wey haddaad niyada hagaagsato ood cilmiga barato adduunyada waabada heli khayrka waabada heli wanaagga waabada heli a amaanti waad heli shuhradii waad heli wax walba wa iska imaani laakiin waxaa la diidaya in qasadkaada u noqdo ujeedadaada waxa inuu noqdaa la diidaya oo marka horeba usoo qaashaysato inaad adduunyo iyo qiimaheedi iyo riyaasadeedi iyo shuhradeedi iyo waxaa u kaa gala qalbiga iska ilaali faqad akhraja abu daawuud abu daawuud wuxuu soo saaray fi sunani ibnu maajihin min xadiidi abi hurayra radi allahu canhu qaala uu yihi abi hureyre qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waalih wasalam man tacalama cilma ninkii cilmi barta mima yubtagaa cilmigaasoo mima yubtagaa bihi waxaa lagu dalbaa isaga sababtiis ah cilmigaasi wajh allahi tacaala cilmi ilahay wejigiisa lagu dalbo ilahay wejigiisa iyo alla dartii janno iyo rido iyo ah, ah, wanaagna lagu helo laa yatacalamuhu qofka ma baranayo cilmiga noocaas cilmiga ilahay loola jeedaa cilmiga shareecada weeyaane cilmi kitaab wasuna weeyaane laa yatacalamuhu ma baranayo ilaa liyusiiba bihi cilmiga inuu ku helo muu rabaa qaradan dano min adunyaa addunyada xaggeeda haw addunyada inuu meel kaga gaaro ayuu rabaa ama caradan daway jirta ayadana adduunyada dhadhabkeedi iyo alaabteedi saasuu baranaya lam yajid ma helaayo buu yihi nabigu carafa aljana jannada udugeeda yowma alqiyama maalinta qiyaamo carafu ljanana sabcuuna alf inta kusi jirta kaa hormaanaysa saxansaxada udgoonkeeda <clears throat> waa waciid aad iyo aad shadiid u ah oo aad u adag oo udad daran xadiidkuna waa xadiis saxiixa waa ka kule mustadrakna waa soo saaray wuxuuna yihi saxiixun calaa shardi sheikhayn walam yukhraj aqarahu dahabi waa ku waafaqay waa ku kule ayb alcamalu bima yasmacuhu min alxaadiid aadaabta mushtaraga waxaa ka mid ah ardayga iyo sheekhaba laga rabo inay ku camal falaan bima yasmacu waxa uu maqlay min axaadiii xadiia inuu maqlay xadiia liannahu cilmigu hamaradiisu waa alcamal in lagu dhaqmo wey hadda falcilmu alcamala cilmigii wuxuu u dhawaaqanaya u yeeranaya camalfal buu u yeeranaya alaadaa laga rabo waa maqaasidii ujeedadii midhihii hadafkii waxaa weye in lagu dhaqmo lagu camalfalo baro ku camalfal dadka bar ku sabir oo afartaas isdaba taalla mar walba waxaad baranayso cilmiga marka laga hadlaayo horta adi baro faclam anahu laa ilah cilmigaa u horey wax walba wax baro oo jahligaa kaa baxo kadib waxaad barata ku dhaqan laba dadka gaars saddex dadka gaarsii afar dhibaatada iyo waxa kaa soo gaaraya mashaaqa ama dabiicatu lcamalka uu keeni ama bani aadam iyo bashar iyo wax khaarija kuusoo ku soo weeraray waxaas dna ku sabir dacwadii baa lamida alaadaabu aadaabtii baa gelaynaa hadda allatii yanfaridu biha uu la keli noqon ardaygi baa la keli noqonaya can ilmuxadiثi buu kala keli noqon ardayga baa si gaara looga rabaa ko an ysأl اllaha tacaalى inuu ilaahay weydiisto wey atawfiiqa waafajin watasdiida sawaabka kutoosintii in ku toosiyo tasdiid waxaa weeyaan yani inuu waafajiyo ku toosiyo sadaad asadaad wa sawaab ah, waquluu qawla sadiida sawaabkii baa loo jeedaa watasdiida inuu sawaabka ku toosiyo wataysiira inuu ufududeeyo arrimihiisa wlyacaana inuu ugu kaalmeeyo calaa dabdihi xadiidka xifdintiisa dabdi xadiidi calaa dabdihi xadiidi xadidka inuu dabdiyo xifdiyo wa fahmihi uu fahmo inuu ilahay arrinta ku duceysto ilahay ku baryo sujuudda ku baryo awqaada mustajaabu dacwada la rajeynayo uu ku baryo esal allaha tawfiiq watasdiid wataysiir walicaana calaa dabdihi xadiida wa fahmihi ducada w meel weyn bay gaadha awaada ilahay la baryo subxaanahu wa tacaala cilmi naafica oo qofka inuu cilmigiisa ilahay ka dhigo in ilahay la baryo <clears throat> wax xeelad iyo quwan inaga leenahay ma jirto wma twfiiqi ila biاllah alayhi tawakaltu wa ilayhi naam ba an yansarifa ilayhi xadiidkii inuu u gadoomo bikuliyati dhammaantiis xadiidku waa waa arrin weyn xadiiska rasuulka alayh الsalaatu wasalaam marka inuu qalbigaadi meel kala jiro mashquul kale ku jirto wax kale ku mashquulsan tahay xadiidkiina aad xoogo un aad idaafo yar aad siiso lama ma ahee xadiidka iskugu gee kuliyadaado dhanba yansarifa ilayhi e ila xadiid inuu ku gadoomo bikuliyati dhammaantiis qalban waa qaaliban inuu gudaha gashado wayufariqa wayufariqa inuu ku shubo juhdow dadaalkiisa fii taxsiilihiisa xadid u heli lahaa dhanba inuu iskugu geeyo ah, tafriiq lina ah, biyo ku jira marka tafriiq juhdigaa inaa iskugu geysaa loo wadaa iskugu geysad ku wada shubto fii taxsiili taxsiili xadiid xadiidka inaad hesho taasna waa adaabta labaad laga rabo wey <clears throat> jim an yabdaa qofka inuu ku bilaabo ama ardaygu bisamaaci maqalka min arjaxi shuyuukhi beledihi beledkiisa culummada joogta kuwa ugu raajaxsan isnaadan xagga sanadka oo ugu sanad caalisan wa cilman xagga cilmiga ugu raajaxsan wa diinan xagga diinta iyo maaratay dayaanada ugu maarata raajaxsan kuwa inuu ka bilaabo wey ah, bitartiib uu kuu socdo xagga sanadka caaligaah iyo xagga cilmiga iyo macrifada aqoonta xadiidka iyo xagga diinta intaba ka in ku bilaabo daal an yucadima inuu weyneeyo sheekhow sheekhiisii wamana uu weyneeyo min inuu ka dhegaysto xadiidka wayuwaqirahu uu tacdiimiyo oo weyneeyo fadalika tawqiirkaas iyo weyneyntaas sheekha la weyneeyo min ijlaal cilmi cilmiga weyneyntiisii bay kamid tahay wa asbaab intifaaci intifaac iyo kafaa'idaysi cilmiga laga faa'iidaysto cilmi naafaca uu noqdo asbaabta keentay ka mid tahay wa an yataxaraa inuu ku dadaalo ridaahu ridaa shaykhihi inuu sheekhiisa raaligeliyo mar walbaba oo waxuu ku farxo ama ku maaratay u ka maqlo ama ku arko wa yasbira inuu ku sabro calaa jafaa'ihi jafaa'i sheekhihi sheekhiisa xoogow adeegiisa iyo qallafsanaantiisa low xasal haddayba dhacdo sheekhi mararka qaar waa kugu adkan kara waa yar qallafsanaan kara waa ku canaanan kara waxbaa ka dhici karta dabeecadiisii iskaga sabir dan kale u wadataaye tawqiirki iyo tacdiimki iyo ixtiraamkii iyo in hoos kaaga dhicin isha markaa kadgelin oo isagana ha u jawaabin iska aamus soco asu guree ah, u sabir wa an yurshida wa inuu ku waa inuu hanuuniyo ardaygii zumalaahu saaxiibadiisa kale iyo wa ikhwaanahu walaalihiisa muslimiintaa fi dalabi cilmiga inay bartaan ilaa maana ay dalbaan dhafira uu ku liibaanay bihi maaga oo min fawaa'ida fawaaida uu ku liibaanay war meesha faa'iidaan ka helnay war kaaleya wax cilmi baan baranay wax saas oo kale inuu yidhaahdo yushhida zumalaahu waikhwaanahu fi dalabi walaalihiisa e, dalabka cilmiga walaalaha ugu ah ama saaxiibka ugu ah waa inuu ku hanuuniyo ilaa maa dhafira bihi waxa uu ku liibaanay oo ku guulaystay oo min fawaaida fawaaida walaa yaktumha canhum uuna ka qarinin inuu ka qarinin fa ina kitmaana alfawaa'idi fawaa'ida oo la qariyo alcilmiyati cilmiga ah can ani dalabati ardada laga qariyo lu'mun waa bakaylnimo iyo nacasnimo yaqacu fiihi ku dhaca jahalatu dalaba ardada kuwooda jahalada alwudacaa ee hooseeya wudacaa waa jamcu wadiic wadiicuna waa qof dhacsan oo hoos dhacsan wey didu shariif wey alwadiic didu shariif marka wuxuu leeyahay inaad fawaaidii iyo cilmigii aad isla buusto ood qofna u sheegin ood ka qarsato dadka ardadana aad ogu yeerin u sheegin la wey a waa qofka xun ee bakhaylka ee nacaska wey kaasaa laiim la yidhaahdaa ah, kariim bay kasoo horjeedaa laiimku waduucuna wuxuu kasoo wadiicuna shariifku kasoo horjeedaa marka qof kariimaha raba inaad noqotee laiim ha noqonin yaqacu wuxuuna ku dhacaa luumigaasi fiihi luumigaa wuxuu ku dhacaa jahaalatu dalaba dalabada kuwooda aqoonta lahayn alwudcaa ee hooseeya liana algaaya danta laga leeyahay min dalabilcilmi cilmiga dalabkiisa muxuu ahaa nashruhu faafintiisaba yay ahayd in la faafiyo marka ada dadka ugu yeertana nasrigiibaad ka qayb qaadatay wixii faa'idado haystay u sheegtana nasrigiiad ka qayb qaadatay saasuu ku leehay waaw allaa yamnacahu alxayaa waa inuuna ka reebin ardaygu xishood aw ilkibru isweynaysiin min asacyi inuu u socdo fi samaaci maqalka iyo wataxsiili cilmi inuu heloo dhegaysto kibir iyo isweynaysiin iyo xishod waa ka reebin waa kii ahartii uu ahaa ninka mujaahid ibnu jabrin uu dhihi jiray laa yatacalamu lcilma mustaxyun walaa mustakbir naam qof mustaxyia mustaxyin walaa mustakbir naam qof xishoonaya oo lan war meesha ma aminkan tegi kartaa ama hebel maad u tegi kartaa ka xishoonaya ama iskaba weynaysiinaya kibirsan asagana habar kale sida kaal kula buu noqonayaayo cilmi la-aan bu asagana cilmi la-aan ayaa u taalla toban sana laga yaab inuu fadhiyo meelahan taagan yahay weligiina waxba baranin waxna dhegaysanin laba sana saddex sano afar sana kuwii joogan ay cilmi iyo aqoon yeesheen marka raggu saas isku dhaafaya haddii wa akdi lcilmi cilmiga qaadashadiis ibr taxsiil heritaan wa akdi lcilmi iyo cilmiga qaadashadiisa kibir iyo xishadiisu ka reebin walow miman ba ha ka qaato huwa asagaba duunahu qofkan wax dhegaysanaya ka hooseeya fi sini daada qofka ayar adi aad ka weyn tahayba ha ahaadee awil manzila xagga manziladaba ad oga saraysaba adaa caalimah oo intaasoo fania garan lakin masle aad garanaynin ama fani ad garanaynin bu hadda wadaa cadamulاkhtisaari waxaa wey zay inuu qofka uunan gaabsanin calىa samaaci اxadiiثi xadiidka dhegaysigiisii iyo wa kitaabatihi qoridiisa duuna macrifatihi waa inaan ku kaaftoomin un qoraalkii iyo dhegaysigii mas ka noqon waan qori waan dhegaysan marka meel tagana waan iska dhigi ma qoraal dhegaysi keliya maaha duuna macrifati uunan baranaynin wa fahmi uunan fahmaynin fahamka waxaa loo jeeda waa fahamka iyo macrifada wey fa yakunu wuxuu noqonaya marka hadduu iska dhegaysto oo un iska qoro un keli ah qad atcaba nafsahu naftiisa mid dhibay duuna an yadfara isagoon ku liibaanin bidaa'ilin wax weyn wax weyn isagoon ku liibaanin naftiisana waa dhibay yani daailka waxaa loo jeedaa wax weyn oo qiimo leh ayaa loo jeedaa laa daaila taxtow bay dhahan laa daaila taxtow wax weyn oo qiimo lehen ba looda ayb jim an yuqadima ardaygu waa inuu hormariyo fi samaaci dhegeysiga iyo wadabdi xifdinta iyo watafahumi fahanka axaadiistii baa laga hadlayaaye asaxiixayni labadaa kitaabee saxiixayn keliya waa inuu ku bilaabo axaadiis baad bilaabi rabtaa sooma akrisan rabtaa umahaadkii baad dhex gashay bukhaari muslim ka bilow mas madaxaa laga dilaa masaxka laga dilaa madaxa bukhaari muslim haddii dhinac kaaga dhacaan waa israacin baad ubahanta inta kale inta kale israacin baad ubahanta ah. labadaasaa ugu muhiimsan sixada haddii la dhaho haddii la dhaho xagga tayada xagga jirada xagga fiqiga iyo waxa ku dhex jira masaa'ila haddii laga hadlaayo hasaaniida iyo fahamkeeda waxaasoo dhan inka laisku soo aruuriyo labadaa kitaab markaad ay kaa dhacaan wixii kale alxamdulilah waxa weeyaan durduraad ku maraysaa durduraad ku maraysaa ya ama adulaha dhulku hayn weydaa <laughs> laa tatamanaw laa tatamanaw liqaa alcaduwi wey ya xamaaso badan lama rabo ya eh, sheekh xuseen waad dadaaleysaa zaadaka allahu xirsan zaadaka allahu xirsan saadaka allahu xirsan bukhaariiyo muslim digu soo orad ma ahe eh? waxaa weeye allah noo fududeeyo ah, allah noo fududeeyo ayib ah, uma sunani abi daawuud buu ku xujisiini wtirmidiy wاnasaa'iy uma ka bacdi ibnu maaja ma sheegin ah, miyuu sheegay ya ma sheegin culamada hore mutaqadimiinta qaar kamida ibnu maajaha kumayna deli jirin umahaata sita kumayna deli jirin kumayna deli qaarkood daarimi bay gelin jireen bedelkiisa sunan darami lakiin markii dambe waxaa sugnaaday oo culamadu isku raaceen mutaakiriintii in umahaatu sita markii la yirahdo ibn maaja uu todobaad ka lixaad u yahay midka lixaad inuu yahay nacam uma sunan alkubraa kitaabka la yihahdo sunan alkubraa lilbayhaqi uu leeyahay kitaab aad u wanaagsan oo qiimo badan weeye tafsiil masaa'il alfiqi ashaaficiya ayuu ku canbaxay fiqigii shaaficiyada ee furuucid ahaa wuxuu u baahan yahay tafsiil buu u baahan yahay iyo takiif sharci in daliil loo helo halkaasaad doonaysa bayhaqi lidalika culamada qaarkood waxay dhahaan nin kasta oo shaafici ku abtirsada shaafici baa mina kuleh shaafici baa mina iyo gallad ku bayhaqi mooyeene bayhaqi baa shaafici gallad kuleh maxaa yeele fiqigiisii iyo furuucdiisii iyo intuu xabad u dabagalay buu axaadiistii iyo meeshii uu sheekhu uu qabay iyo wixii uu daliilaya xujadii buu u saaray markaasuu noqday doon xadiikifiqigiisi eh, fiqi shaqeynayo fiqi shaqeynayo oo eh, salka meel ku hayuu noqday sunan kubra lilbayhaqi waa jira kitaab mawduuca mudaawe wey uma maata musulxaaja kadibna xaajadu waxay taabanaysaa xaajadu ay keenayso ilayhi oo min almasaajidi kutubta masaajida iyo wljawaamici masaajid soo ogaanay waa ka saxaabad un lagu socdo m wuxuu wariy jawaamicna soo ogaanay jawaamic waa kan soo marrayan soma shalayto ah, bukhaari baaba kamid a ah jawaamicda hadii kutub kaleo jawaamicda ah ilahan jirta tirmidi baaba kamid a nacam waxaan soo sheegnay abyaad beyteyn min ashicr yaa xifdisan ya haye jaami baaraka allahu fiik abdirxan waxbi dib waa qabtay ah. aljaamic aladi xawaa manaaqiba wasiyan wafitana waadaban tafsiiran iraqaaq walcaqaa'ida wathamin laxkaama khudni ltarhuda sideeddaa baab wixii laga helay yaa jaamic la yihahdaa kutub aljawaamic uma ma tamasu alxaajatu ilayh min almasaanidi waljawaamic ka musnadi axmeda ثم ما تمس الحاجة إليه من المسانيد والجوامع كمسند أحمد أحمد بن حنبل مسند كيسو كله وموطئ مالك مالك موطئ إيساه ومن كتب العلل كتبta kتب العلل yidhaahdana waxa ka barto waxaa kamida cilل الdaari qudni baa kamida ومن الأسmاء أسmاء الرiجاaل التاريخ الكبيرة للبخاري baa kamida والجرح والتعديل لبن أبي xاatim baa kamida ومن ضبط الأسmاء asmaada dabdinteeda iyo wax kutubta ka hadasha kitaab makura ayaa kamida ومن غريب الxadيiث النهاية لبن أثير ayaa kamida aan soo maray kutubta qaar kamida والله أعلم بالله توفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد